بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا سقال إيا اللباتناد كتابك لب الأصول كوحين كبلا بين مسألة المعرب وحين كسو جرني مجازك إيا حقيقة إنو شيخ إنو تعريفيه waxaa u dambeeyey majaazka warbixintiisii ayaa u dambeeyey oo majaaz baynu ka soo hadalay haddana mucarabkii buu doonayaa inuu ka hadlo talow munaasabada u udhaxaysaa waa maxay majaazka iyo mucarabka mucarabku waa erey luqo kale ay isticmaalaysay oo la soo ergistay oo luqadda carabigu ay soo ergisatay waxa ka dhaxeeya majaaska iyo mucarabka munaasabada ka dhaxaysaa waxay tahay mid kastiba wixii loo wadciyey ama wixii loo dejiyey waxaan ahayn baa loogu isticmaalaya oo waxaynu og mid kaste adu waxaa ku jiraa in naqli baa ku jiraa in meel laga naqliyey midna waxaa laga naqliyey xaqiiqadiisii oo waa majaaz midna waxaa laga soo naqliyey luqadiisii luqadiisii luqa aan ahayn ayaa loo isticmaalaya oo naqligaas ay ka midaysan yihiin almucarabu mucarabku ereyga la carabiyeeyey ee carab ay carabtu isticmaashay lafdun waa lafdi hayru calamin calam gayrkii ah istacmalatu waxaa isticmaashay alcarabu carab ayaa isticmaashay fii maa macno ayay u isticmaashay macnaha oo wadica la dejiyey lafdiga lahu macnaha loo dejiyey fii gayri luqatihim luqadooda kayrkeedna loogu dejiyey wal asaxu qowlka sixada badanina annahu mucarabku laysa ma aha fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa mucarabku qur'aanka kuma jiro waa qowlka asaxa ah sheekhu mucarab buu ka hadlay almucarab waa ismi mafcuul oo ficilkiisu uu caraba yahay caraba wuu carabiyeeyey wuu carabiyeeyey carabi buu ka dhigay almucarab waa almucarab waa la carabiyeeye kii carabiga laga dhigay weeye waa ismi mafcuul sheekheenu tilmaanta uu ku tilmaamay wuxuu soo qaatay tilmaantaa ilaa afar qayd afar shardi oo laga rabo mucarabka marka koobaad mucarabku waa lafdun buu ku yidhi lafdun lafdun markaynu nidhaa lafdigu wuxuu ahaan jiray shayga cod iyo xuruuf wada socota laga helo ayaa la yidhaha lafdi waa cod iyo xuruuf ayaa wada socodkoogaa lafdi la odhanaya codka keligiina lafdi ma aha xuruufta keligeedna lafdi ma aha lafdigu waa codka iyo xuruufta wada socota ayaa lafdi la odhanaya oo lafdigu waa masder laakiin ismi mafcuul looga jeedo malfuud baa looga jeedaa lagu hadle ayaa looga jeedaa waa ereyga lafdi ah haddaba lafdigu waa jinsiye jinsigana waxaa looga bartay ashumuul ereyga lafdi ih wuxuu wada keensanayaabaynu odhan wixii mufradka ahaa iyo wixii murakabka ahaa labadaba lafdi waa laysku odhanaya almucarabu mucarabkii lafdun waa lafdi maxaa inaga baxay lafdun markaynu nidhaa shayga muhmalka ah een la dejinin ee bilaa wadciga ah lama yidhaa waa mucarab shaygu horta shay la dejiyey ha noqdo oo mawduuca ha noqdo lafdiga oo hayru calamin calam hayrkii ah waa shardigii labaad waa fasal baa loo yaqaanaa hayru calamin lafdigaas carabi ay carabi garaysay ee luqo kale ay ka soo ergisatay yuuna calam noqonin buu ina yidhi calam yuuna noqonin hayru calamin calamka isaga mucarab lama yidhaa waxaa la og yahay calam haddii luqadi isticmaasho luqada dambe luqadaa bay ka soo qaadataa kolkaa mucarab looma yaqaan hadda haddii hargeyse loo baahdo in nin ingiriiska ku hadlaa inuu hargeyse magacaabo dee magac kale samayn maayo hargeysadan unbuu ku dhawaaqi suu ugu dhawaaqayunbaa laga yaabaa xuruufta halku ka soo saaraya inay yar khalad noqoto hadduu nin carabihi hargeyse doono inuu isticmaalo hargeyse dee magacan unbuu qaadani haddaad aduu doonto inaad washington qaadato dee sidaa unbaad ugu dhawaaqi washington odhan maysa af soomaaliga erey kale aanu raadinayaa calamka isaga mucarab lama yidhaa oo luqooyinka oo dhani wixii magaca ee calam ah sidiisun bay u qaataan kolkaa hayru calamin buu sheekhu ina yidhi hayru calamin sidaa darteed waxaynu ognahay ibraahim iyo ismaaciil iyo magacyadii noocaa ahaan jiray waxba iyaga mucarab lama yidhaa oo maadaamay calam yihiin calamku mucarabka waa ka baxsan yahay ama ha la yidhaahdo labada luqadoodba wuu ku jiray oo carabtuna ibraahim way isticmaasho waa carabiba hortoodna waa la isticmaali jiro cajam baa isticmaali jiray sidaa ha la yidhaah oo hadii hadaba aynu nidhaahno sidaa oon qowlkaa qaadanno maalaayansarif maxaa ka dhigaya waxa ka dhigaya magacani wuxuu asal ku ahaa cajaminimada oo maalaayansarifku waa laba ciladood oo labada ciladood calamnimada iyo iyo asaalanimadiisa cajamiga uu asalku uleeyahay oo carabtaa dambaysay isticmaalahaan ama sidaba luqadaa unbaa laga soo ergistay ha la ama ha la waa tadaakhulu luqatayn oo labada luqadoodba way wada isticmaaleen laakiin luqada cajamiga asal u ahayd kii la doonaba ha la yidhaa laakiin calamka sidiisa mucarab looma yaqaano oo calamku mucarab magacan ma soo hoosgelayo almucarabu mucarabku lafdun waa lafdi cod iyo xuruuf wax wada socoto laga helayo lafdiga oo khayru calamin calam hayrkii ah calam hayrkii weeye calam ma aha calamka mucarab lama yidhaah lafdiga oo istacmalatu ay isticmaashay alcarabu carabi carab baa isticmaashay ka cajamku ay isticmaalaan mucarab lama yidhaah fiimaa macno ayay u isticmaashay carabtu wadica la dejiyey lafdiga lahu macnaha loo dejiyey macnihii loo dejiyey ayay u isticmaalaysaa ee laakiin fii kayri luqatihim luqadooda kayrkood loogu dejiyey waa isla macnihii cajamku ay u dejiyeen uunbay carabtu u isticmaali oo majaaska xagguu uga eg yahay waa guuritaanka luqadu ka soo guuru luqo kale u guuray majaaskuna lafdiga macnihii saxda ahaa ka guuray xaqiiqada ahaa ee macnaha kale u guuray ha guuridaasay ka midaysan yihiin mid kastaba meeluu ka soo guuray talow mucarabka qur-aanka ma laga helayaa mise laga heli maayo wal asaxu qowlka sixada badan ee sawaabka ah annahu mucarabku laysa ma aha fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qur'aanka dhexdiisa mucarabku ma jiro ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinay qur'aanka damiirkaa mafcuulkiihii qur'aankiibuu ku dhacaya innaa anzalnaahu qur'aanka annagaa soo dejinay qur'aanan qur'aan isagoo alla akhriye carabiyan af carabiya haddaba haddaynu nidhaa qur'aanka waxaa ku dhex jira waxyaabo cajami ah dee ilaahay baa carabiyan ku tilmaamaye ma carabiyan buu noqon lahaa mise makhluud buu noqon lahaa makhluud buu noqon lahaa alasax almucarab laysa fi lqur'aan asax buu sheekhu qaataye maxaa ka soo hor jeeda markaa maxaa ka soo hor jeeda hayruulasax baa ka soo hor jeeda oo isagu odhanaya war mayee qur'aanka waa ku jiraa ereyga mucarabka ee carabi ay isticmaashay oo waxaa ka mida bay yidhaahdeen istabraq farisi buu ahaayo xariirtaa loo yaqaanaa waxaa ka mida qistaas ama qustaas huumi buu ahaayo miisaankaa loo yaqaanaa waxaa ka mida mishkaan oo halka dubaaradda yar la geliye ah xabashidaa isticmaasha ama hindi bay ahayd saasay yidhaahdeen war waxaa la leeyahay kuwan maadaamayna calam ahayn ilan waxaynu hi mucarabka ah waa wixii calaman ahayn kuwan maadaamayna calam ahayn istabraq iyo qustaas iyo mishkaat iyo maadaamayna calam ahayn waxa lagu leeyahay tadaakhulu luqatayn baa loo yaqaanaa carabina way ku dhawaaqi jirtay hayr alcarabina way ku dhawaaqi jireen waa tadaakhulu luqatayn waa qaalinkeeniyo kalun inagu sow qaalin ma isticmaalno qaalin maxaynu qaalinka u isticmaalnaa ma awrka weynba ma awrka yarba maxaan qaalin nidhahnaa ya awrka yar sow ma aha qaalin waa awrka yar dhexdhexaadkaa sow ma aha ka dhexdhexaadka qaalin la yidhaahdaa dee qur'aankana qaalin ereygan qaalina carabi wa isticmaasha waa ninka cadhaysan haddii anta qaalin lagu yidha waad cadhaysan tahay wey eeg waxaad eegtaa bal haddaba qaalin yaa jamac mudakarusaalim ka dhigaya oo ye iyo nuun kusii daraya eeg ye iyo nuun yaa ku daraya ye iyo nuun qaalin ye iyo nuunun ku dara qaadin maxaad odhan jiri qaadiin maadan odhan jirin ya haye ku dar markaa qaaliin qur-aanka maxaa ku jiray min alqaaliin bayna qur ku jirin alqaaliin way ku jirtaa kolka eeg waa qaalinkii oo la jamciyey haddaba ereygan qaalin ihi af soomaali buu ka yimid ha odhanin ilay ficilkiisu waxa weye maa wadacaka rabuka wamaa qalaa qalaa ismigeega faacil balkeen dacaa ismigeega faacil balkeen dacaa daacin qalaana maxaad odhan daacin soo maad odhan qalaa he eh? qaalin de qaalin waa cadhaysne kii cadhaysnaa wey af carabiga af soomaaligiina waa qaalinkii ama awrkii yaraa weeye haddaba ha odhanin ereygan qaalinihi qur-aanku soomaaligu ka soo qaatay ha odhanin oo min alqaaliina markaad aragto waa erey af soomaali ahaa ha odhanin oo mucaraba ha waa tadaakhulu luqatayn baa la yidhaahdaa luqataynki labadii luqadood baa ayaa kulmay wal asaxu qowlka asaxa ah, annahu mucarabku laysa ma aha filqur'aani qur'aanka dhexdiisa haddaba calamku wuu ku jiraa laakiin ilan calamka waxaynu nidhi mucaram isaga maahe calamku ibraahim iyo isxaaq iyo dee kuwaasi fircoon iyo qur'aanka way ku jiraanoo waad og tahay waayo kuwaa calamki ihi iyaga waa inagii ka saarnayba mucarabka oo mucarabka waxaan ku tacriifinay lafdun hayru calamin baynu nidhi hayru calamin isagana laba laba wejbi oo kale ayaa sii galay almucarabu mucarabkii lafdun waa lafdi lafdiga oo hayru calamin calam hayrkii ah istacmalatu waxaana isticmaashay alcarabu carabbaa isticmaashay fii maa macno ayay u isticmaashay wadica loo dejiyey lafdiga lahu macnaha fii hayri luqatihim luqadooda kayrkoodna loogu dejiyey walasaxu qowlka asaxa ah annahu mucarabku laysa ma aha fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa ma aha oo qur'aanka kuma jiro mas'alatun markuu mucarabkii ka baxay wuxuu doonayaa haddana inuu inoo sheego lafdiga lagu hadlaa intuu ixtimaalo lafdiga marka macnihiisa loo eego lafdigiiy ama xaqiiquu noqon ama majaaz buu noqon ama labadaba wuu wada noqon waxaa laga yaa waa bictibaarayn laakiin markuu labadaba wada noqonayo waxaa dhici karta lafdigani inuu xaqiiqo yahay waxaa kaloo dhici karta lafdigani inuu majaaz yahay waxaa kaloo dhici karta inuu lafdigani laba macno baro oo lagu yidhaa ictibaartaana waa xaqiiqa ictibaartaana waa majaaz ayaa dhici karta mas'alatun waa fi isticmaali lafdi fi lmacnaa lafdiga macnaha marka loo isticmaalayo allafdu lafdigii waa lafdiga mustacmalka ahe xaqiiqatun xaqiiqo weeyi lafdigu waa xaqiiqa oo xaqiiqu noqonaya waa asadba markaan aya u isticmaalo asad markaan aya u isticmaalo markaan libaaxa xayawaanka muftariska u isticmaalo asad haddaan libaaxa buurta u isticmaalo waa xaqiiqa ow amase majaazun waa majaaz faqad majaaz qura ayuu ereygu noqon waa isla asadkii markaan u isticmaalo ninka geesiga ah geesigii baan libaax idhi waa majaaz markaana faqad ah ow amase humaa waa labadoodiiba xaqiiqo iyo majaaz buu noqon biictibaarayni laba ictibaarood buuna ku kala noqon halkaa bictibaarayni maydin qoraya kitaabku bictibaarayni maydin qoraya muu qoraya bictibaarayni ma matnigaa qoraya mise maasha allah kaygana ka tegey bictibaarayniga kaygana ka tegey bictibaarayni hoostuu laakiin ku yar qabtayoo hoostuu matni ka dhigay sharaxa ayaa bictibaaraynida matni ahaan uqoraday u qoray ow amase humaa labadoodii ayuu noqon waa xaqiiqadii iyo majaaskii biictibaarayni laba ictibaarood oo kala duwan ayuu ayuu ku noqon waa lafdiga oo luqada la dejiyo macno loo dejiyey haddana sharcigu uu qaatay oo macno kale uu u qaatay waxaba ka mid a asalaat baa ka mid a asalaah markaan soo qaadanno luqadda ducaa la odhan jiray sharcigana waxaa loo yaqaanaa salaada ficiladan aan samaynay allaahu akbar ka bilowda assalaamu calaykumna ku dhammaada haddaba ereyga asalaad a markaad aragto maxaad odhan asalaad baad aragtay nin ahlu sharciyaa isticmaalaya salaadan aynu tukanno maxay ku tahay xaqiiqa ducadana maxay ku tahay qofka ahlu sharcigii markuu isticmaalayo majaaz hadduu nin luqawi isticmaalaya ka waran haddaba luqawi hadduu ereyga asalaada isticmaalaya ka waran ducada maxay ku tahay xaqiiqay ku tahay salaadan kalena maxay ku tahay majaaz oo salaada waxa salaad loo yiriba ninka luqawigi markuu salaada salaad ku idlaaqayo dee duca ku jirta faatixadii oo ihdina siraatal mustaqim iyo meelo badan bay duca kaga jirtaa ducooyinkan ku jira darteed baa salaad loo leeyahay buu ku leeyahay min ta'bir al-juz'i wa iradati al-kulli juz baa la ibareeyay kullina waa looga jeedaa ama min tasmiyati al-kulli bismi bismi al-ba'd ama bismi al-juz'i wixii loo oran jiray al-lafdhu lafdhigi haqiqatan haqiqa weeyaan ow amase majaazun majaaz weeyi ow amase humaa labadoodii oo wada socoto weeyaan bictibaarayni buu ku yahay laba ictibaarood oo kala duwan dhinacaa marka la eegana waa xaqiiqa dhinacaa marka la eegana waa majaaz wahumaa labadoodani waa labadoodee xaqiiqada iyo majaazku muntafiyaani way anfoon yihiin qablal isticmaali isticmaalka hortii wuxuu ku leeyahay xaqiiqo lama odhan karo ilaayo ereyga mustacmal laga dhigo majaazna lama odhan karo ilaa ilaayo ereyga mustacmal laga dhigo oo sawnagii shalay soo marnay majaazku inuu wadci uun u baahan yahi una isticmaal u baahnayn isticmaalkii shalay aynu lahayn uma baahno waa alisticmaal lilxaqiiqa isticmaalkan hadda aynu ka hadlaynaana waa isticmaal mutlaqa oo walowka majaazku uu soo gelayo dee muxuu majaaz noqoni haddii aan la isticmaalinba uun xataa majaaz loo isticmaalin suurtagal ma aha wahumaa iyagu muntafiyaani way anfoon yihiin xaqiiqada iyo majaasku qabla isticmaali isticmaalka hortii ereyga ilaayoo la isticmaalo lama odhan karo waa xaqiiqa lamana odhan karo waa majaaz oo dee lamaba isticmaalinba uma huwa isagu waa lafdiga ah eh, maxmuulun waxaa lagu xambaaraa calaa curfi lmukhaatibi ka hadlaya curfigiisa ayaa lagu xambaaraa kolba ka hadlaya unbaa lagu xambaariyo wuxuu xaqiiqo u yaqaana xaqiiqaa looga dhigi wuxuu maxaanku idhaha majaaz u yaqaana majaaz baa looga dhiga ka hadlaya maalan haddii sharcigu uu hadlo shareecada ama axaadiista haddaynu aragno iyadoo salaad sheegaysa ma ducaynu ka dhignaa mise salaadan la tukadee allahu akbar laga bilaabay inu ka dhignaa sharciga markaan joogno sharcigiibaa hadlaya oo ereyganaad ku aragtay shareecadiibaad ereygan ku aragtay maxaad ka dhigaysaa markaa salaada maxaad ka dhigi dee shareecada waxaa xaqiiqo loo yaqaanay maxay tan allahu akbar ka bilaabata waxa majaazna loo yaqaanay ducada kolka waxaad odhanaysaa iigu xambaar shareecadii oo salaada min ahlu sharci markuu isticmaalayo xaqiiqa waxaa looga dhigayaa salaadan aan tukano hadduu nin luqawiyihi isticmaalayo ama kutubta luqadda aad salaad ku aragtana maxaad samayn ducaad uga dhigi haddii curfiga khaasa nin naxwiile ah oo faacil isticmaalaya aad aragto faacilka maman awjada alficla baad uga dhigi mise alismu lmarfuuc aladii waqaca bacda ficlin baad uga dhigi ayaad uga dhigi alismu marfuuc baad uga dhigi lakin man awjada alficla uga dhigi maysid haddii faacil nin luqawi isticmaalaya aad aragto maxaad uga dhigi faacilka man awjada alficla baad uga dhigi wahaakada uma huwa lafdiga maxmuulun waxaa lagu xambaaraa calaa curfi lmukhaaibi ka hadlaya curfigiisa ayaa lagu xambaaraa kolba kana hadlaya curfigiisa hadduu ninkani shareecadii ka hadlayo sharcigiibaad ugu xambaari hadduu ninkani luqo ka hadlayo luqawi yahay luqadiibaad ugu xambaari hadduu curfiyadii iyo istilaaxyadii gaarkaa ah ka hadlayana istilaaxiisiibaad ugu xambaari fa fi sharci fa fii khitaabi sharci sharciga khitaabkiisa dhexdiisa maxmuulun almaxmuulu calayhi ka lagu xambaarayaa asharciyu waa almacna sharciyu macnihii sharcigaa lagu xambaaraya markaa wuxuu ku yidhi fafi sharci asharciyu baa lagu xambaari sharciga dhexdiisa sharcigaa lagu xambaari ilay nebiga waxaa loo soo diray libayaani sharciyaad shareecada inuu dadka u bayaamiyo salaada iyo soonka iyo zakada iyo haddaba zakada waa taqaanay oo luqadda waxaa laodhan jiray mar albaraka baa la jiray marna annamaa baa lagu idlaaqi jiray luqadda haddana zakada waxaa loo yaqaanaa shareecada xoolo khaas ah oo dad khaasa laga qaado oo meel khaasa lagu bixiyo hadaba zeke markaad aragto diinta ku aragto manama iyo barakad ka dhigi mise xoolihii khaaska ahaa ee la qaadayey baad ka dhigi maalkii khaaska ahaa ee wejka khaaska ah loo qaadayey shuruudda loo ilaalinayey ayaad ka dhigi markaad shareeco ku aragto markaad luqo ku aragtana maxaad ka dhigi zakadii anama walbaraka baad ka dhigaysaa kolkaa wuxuu ku leeyahay waa in lafdiga lagu xambaaro macnihiisa calaa curfi lmukhaaibi kolba ka hadlaya curfigiisa ayaa loogu xambaari intaasuunbuu sheekhu faahfaahinayaayo fa fi sharci fadani waa tafriiciyo hadalkan horun buu tusaale u yahay fa fi sharci sharciga khitaabkiisa dhexdiisa asharciyu sharcigaa lagu xambaari almaxmuulu calayhi almacna sharciyu wey ka lagu xambaarayaa waa macnaha sharciga ah falcurfiyu haddana curfiga ayaa lagu xambaari maxmuul haddii macno sharciya la waayo ama shay saarifo oo macnaha sharciga a ah diidaya la arko falcurfiyu macnaha curfiga abaa lagu isdilaaxaa lagu xambaari curfiga ha lagu xambaaraa la odhan ama curfiga caamka ah ha noqdo ama curfiga khaaska ah ha noqdo curfiga shalan soo sharaxnay faluqawiyu luqawigiibaa haddana lagu xambaari macnihii luqawiga ahaa luqawigiibaa lagu xambaari oo ka u dambeeyo ah macno ayuu shareecadu isticmaashay waxa ugu mudan in marka koobaad lagu xambaaro kii sharciga ahaa haddii kii sharciga ahaa una meesha suurtagal ahayn ama saarif la arkana curfigii baa lagu xambaari haddii curfigii uuna suurtagal ahaynna luqadii baa lagu xambaari luqaddu waa ta u dambaysa markaa waa fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan weeyaan buu ku yidhi waayo dad baa leh war maye e sidaa lagu xambaari maaye e, ka daaya bay leeyihiin halkaa ayuu sheekhu mas'aladaana wal asaxu asaxu waxa weeyi annahu idaa tacaarada markuu tacaarudo uu iska hor yimaado majaazun majaaz raajixun xoog badan iyo wa xaqiiqatun xaqiiqa marjuuxatun laga xoog badan yahay kasaawayaa way sinaanayaan oo labadaba waa lagu wada macnayni wuxuu ku yidhi horta haddii lafdigu uu xaqiiqo iyo majaaz baro yaynu qaadan jirnay culimo lafdigani xaqiiqana waa baraa majaazna waa baraa yaynu ku xambaari jirnay xaqiiqada ilaa in saarif la arko mooye dee xaqiiqadaa mudan in marka hore lagu xambaaro xaqiiqada iskale oo number one waa xaqiiqada waad ila fahantay waxaad ka warantaa haddaba haddii xaqiiqadii wax daciifiya la arka ka waran oo xaqiiqadii ay marjuuxo noqoto majaaskiina uu raajix noqdo maxaa la samaynayaa markaa waa tasaawaya markaa way sinaanayaan haddaba kol hadday sinaadaan tarjiix bilaa murajixa qaadanine labadaba inoogu wada xambaar marka xaqiiqo laga dhigo waxay kutusaysay qaado marka majaas laga dhigana macnihii uu kutusayey qaado labadaba sidaa ayaynu u wada qaadani oo labadaba ha laysla wada qaato un odhanaynaa wuxuu yidhi sheekhu mas'aladaa isagoo ka hadlaya wal asaxu qowlka asaxa ihi waxa weeye annahu idaa tacaarada marka uu tacaarudo majaazun majaaz ayaa tacaaruday majaaska oo raajixun raajixa oo xoog badan wa xaqiiqatun iyo xaqiiqo ayaa iska hor yimid oo istacaarudo isbushiyey xaqiiqada oo marjuuxatun laga xoog badan yahay tasaawaya way sinaanayaan tusaaluhu waa maxay hadaba xaqiiqadii oo marjuuxa ah iyo majaaskii oo raajix ah oo labadaba la leeyahay tasaawaya waa mas'ale fiqhiya weeyaan ayaynu tusaalaha ku soo qaadanayna nin baa dhaartay wuxuu idhi wallaahi laa ashrabu min hada nahri wallaahi laa ashrabu min hada nahri sidaasoo ku dhaartay fiqih baa tahay sheekh ka waran markaa wallaahi laa ashrabu min haada nahri waxaa la yidhi ninkaa niyadiisaa la eegi lahaayo waxbama niyoon wallaahi laa ashrabu markuu dhaaranayo dee niyadaa la eegaya ilaahay waxba kama qarsoone sida aad niyeysanayseed dhaartan ula jeedaa la eegayaa markuu yidhaha wallaahi laa ashrabu min haada nahri ilaahay baan ku dhaartay webigaa ka cabi maayo niyadiisa hala eegun baa la maxay ahayd niyadiisii baa la odhanaya ninkii waxba ma niyoon hadalkaana wuu ku hadlay hadalkaa markuu ku hadlo eeg hadalkaasi xaqiiqo waxbuu ku yahay majaazna waxbuu ku yahay xaqiiqo waxbuu ku yahayo laa ashrabu cabi maayo min haada nahri webigan ka cabi mintu waa maxay waa ibtidaa'iyo mintu waa ibtidaaiyo waa meesha wax laga qaadanayo weeyaan kolka waxa la yidhi hadalkaasi wuxuu xaqiiqo ku yahay wallaahi laa ashrabu min haada nahri inuu qofku intu webiga dul fadhiisto uu gacmaha dhulka dhigto afka uu la gala sida xoolaha uu webiga sidaa u nuugo xaqiiqadu saasay ahayd bay yidhahdeen inuu afka ku cabo karcibaa loo yaqaanaaye karcigaa afka lagu cabayo ayay xaqiiqadu tahay ile wallaahi laa ashrabu min haada nahri baa tidhi saw maaha hadii minta kolba minta ka la geliyey baa laga cabaa asal eeg mintu kolba halka la geliyey bay cabiddu ka imanaysaa haddaad laakiin koob yar qaadato oo intaad koob kaa darsato aad koobka ka cabto webigii kamaan cabina koob baan ka cabay baad odhan kartaa eeg eeg ana maa sharibtu min annahri baad odhan bal sharibtu min alkoob koobkanaan ka cabay baad odhanaysaa koobku ile waa carabiya waana soomaaliya koob waa la wada leeyihiin hamoodin inuu soomaali un yahay ee koobkanaan ka cabay baad odhanaysaa koobkan ayaan ka cabay baad odhan waad aragtaa haddii mataqaanaa ad intaad gacmaha gacmaha sidaa u dhigato aad gacanta sidaa ugu darsatana halkeed ka cabtay marka dee afka kolba afka ka lagaga qaadaya leegaya ma welibaad ka cabtay mise mise gacantii gacantii baad ka cabtay markaa sharibtu min waa min alyad wey ama min alkaf wey ayaad ka cabtay haddaba culima waxaa lagu yidhi xaqiiqadii maanta waa marjuuxo waa daciif laa ashrabu min hada nahri markuu idhaha ilaahay baan ku dhaartay webigan ka cabi maayo waxay ahayd xaqiiqadu inuu afka ku cabayo xaqiiqadaasi maanta waa marjuuxo isticmaalka caamka ah ee dadku ay yaqaaniin waa biyahan cabi maayo ayaa loo dhajeedaa oo majaaskaasaa maanta raajixa kol haddaba hadduu majaaskii raajix noqday oo ama gacan ku cab ama koob darso ama qarbad ku saa doonto dhaho majaas weeyaan markaad gacanta ku cabto markaad koob ku cabto waa majaas markaad wax kale isticmaashana waa majaas majaaskaasaa maanta raajixa oo xoog badan xaqiiqadiina waa marjuuxo haddaba way siman yihiine waxaad tidhaa ninkaa dhaartay hadday niyadiisu tahay afka ku cabi maayana dee afkuu iska daayo gacanta ku cab hadduu ujeedo koob ku cabi maayana dee koobka iska daa kolba niyadiisaa la eegi hadduuna waxba niyoonna xaqiiqadana ha la eego oo ha lagu xambaaro majaaskana ha lagu xambaaro war webiga afkana ha ku cabin gacantana ha ku cabin koobna ha ku cabin eeg kolka afka ha ku cabintii xaqiiqadii baa lagu xambaaraya gacanta ha ku cabintiina maxaa lagu xambaaraya hadalkiisi majaaskii baa lagu xambaaraya way siman yihiin kol hadday siman yihiinna labadaba ninkaa u diid labadaba uu ku xinsiyaya uu ku dambaabaya labadaba hadduu gacanta ku cabana uu ku dambaabi hadduu koob darsadana uu ku dambaabi hadduu afka ku cabana uu ku dambaabi waa xaqiiqo iyo majaaskii oo sinaaday oo labadaba la leeyahay ha la xaqsiiyo wal qowlka sixada badan annahu shanigu waxa weeye idaa tacaarada markay iska hor yimaadiin majaazun majaaz raajixun xoog badan iyo wa xaqiiqatun xaqiiqo marjuuxatun laga xoog badan yahay tasaawayaa way sinaanayaan labadaasi hadday iska hor yimaadiin waa tasaawayaa way sinaanayaan kol hadday sinaadaanna dee waxba maasha allah labadaba ku xaqsii weeye waa majaas iyo xaqiiqo iska hor yimid ayuu halkaana kaga baxay wa anna hubuuta xukmin wal asaxu baa loo soo qadarayaa wa ana wal asaxu qowlka asaxa ihi anna hubuuta xukmin xukun sugnaanshihii xukunka oo yumkinu uu suuroobayo kownuhu ahaantiisa muraadan mid loo jeedo uu yahay min khitaabin khitaab looga jeedo laakiin majaazan majaaz uu noqonayo markaa laa yadullu kuma tusayo hubuudkaasi calaa annahu xukunkani almuraadu minhu calaa annahu isagu waa xukunkani huwa almuraadu ka loo jeeda inuu yahay minhu khitaabka looga jeedo oo fa yabqa wuxuu baaqi ku ahaan alkhitaabu khitaabkii calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisi baaqi ha ku ahaado war halkana maxaa loo jeedaa talow sheekhu waa masaa'il yaro wada daba go-anoo waxaad moodaa hadii sidaa un lagu macneeyo lagu dhaafo cid fahmaysaa ma jirto si alla si uu u jeedo balada hadalkan eeg wuxuu wal asaxu qowlka asaxa ee badan anna hubuuta xukmin xukun sugnaanshihii xukunka oo yumkinu suurtagal uu yahay kownuhu xukunka ahaanshihiisa muraadan mid loo jeedo uu yahay min khitaabin khitaab looga jeedo laakiin haddii looga jeedo khitaabkaas majaazan buu khitaabku noqonayaa marka xukunkan looga jeeda majaaz buu noqon laa yadullu kuma tusayo calaa annahu xukunku almuraadu ka loo jeeda inuu yahay minhu khitaabka looga jeedo khitaabka iyo aayadda ama xadiiska majaaz inoogu xambaara la odhan maayo fayabqaa wuxuu ku baaqi noqon alkhitaabu khitaabkii aayadii ama xadiiskii calaa xaqiiqatii xaqiiqadii ku baaqi noqon waxa weeye bal hadda u fiirso waxa la arkay mas'alo xukun baa la meel wax xukun eh, shay xukunkii ayay ummaddu ijmaac baa soo arooray shay xukunkiibay ummaddu ku ijmaacday in sidaa la samaynayo uu xukunkiisu noocaa yahay ijmaacu iskama unkame e sow daliil kuma dul samaysno sow nas uma baahna lagu ijmaaco naskii lagu ijmaacayeyna laynooma sheegin eg ummadaheennii hore iyo culimooyinkeennii hore ayaa soo ijmaacay waxay ku ijmaaceen mas'alo in sidaa la yeelayo oo sidaa loo tacaamulayo ijmaacaasi meesha mustanidka u ah uu ku tiirsan yahayna laynooma sheegin laynama odhano inagu ma garanayno way sheegeen iyagu markay ijmaacayeen hadday doonaan laakiin innaga ijmaacii unbaa ina soo gaadhay inama soo gaadhin mas'aladan lagu ijmaacay halka loo cuskaday inama soo gaadhin xukunkaa in sidaa la yeelayo waxa haddaba sug sugan shaygaa xukunkiisii wuu sugan yahay oo daliil ijmaac buu ku sugan yahay waad aragtaa haddaba waxaynu aragnay aayad eeg haddaba aayad baynu aragnay haddii majaas aynu ka dhigno ijmaacii mustanid u ahaanaysa oo loo deliishanayo masaladii aayad hadii majaas laga dhigo loo deliishanayo oo la odhanayo ijmaacii wuxuu cuskaday aayaddan majaaska haddii xaqiiqo laga dhigana aan loo deliishanaynin aayaddaas aynu aragnay wuxuu ku leeyahay xukunkani waa xukun sugan lagu ijmaacay oo in sidaa loo la samaynayo waa lagu ijmaaco waa xukun sugan haddaba xukunkaa sugani waxa dhici karta in aayadda looga jeedo dee majaas bay noqonaysaa marka aayadda looga jeedo loo daliishadana majaas bay noqon ma nidhaahna aayaddii majaasa lagu xambaaro si xukunka daliil uu ugu noqdo mise aayaddii iyo xadiidka xaqiiqadii baa loo dayni war xaqiiqadii baa loo daynayaa buu ku yidhi aayadda iyo xadiidka xaqiiqadaha loo daayo oo xukunkan sugan sugnaanshahan xukunku uu sugmay ee ijmaaca uu ku sugmay ma keenaysa in aayaddaa majaas loo leexiyo aayadda ama xadiidka in majaas loo leexiyo keeni mayse naska ama raadso ama sida imaamu shaafici oo imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay haddaad aragto erey xaqiiqo iyo majaasba wada badha dee labadaba ka wada dhigo oo aayadani waxaad tidhaa xaqiiqadana waanu deliishan isla markaa majaaskana waanu deliishan oo isla xukunkii daliil bay u noqonaysaa cinda imaam shaafici culimada odhanaysa maya ama xaqiiqa lagu gaabsada ama majaas lagu gaabsadana dee haddii majaas lagu gaabsadun bay daliil u noqon bal haddaba aan tusaalayno waxaa jira ninku haddii ama ninka ama gabadho hadday junub noqotay janaabo yeelato qofkii waa qof junuba oo janaabo leh biyona wuu waayey muxuu yeelayaa salaad baa timid qofkii waa junub biyona wuu waayey biyo ma haysto uu jidhka ku maydho janaabana wuu leeyay xilligii salaaduna way timid qofku haddii uu ma taqaanaa isagoo bilaa weyseah weysadu ay ka jabto uu biyo waayo salaaduna ay timaad wuu gebagebaysan jiray socaynka maaha hadaba nin junuba baan qof junuba baynu sheegnay nin iyo dumar wuxuu dooni ha noqdo qofkan junubka ee janaabada leh waktigii salaada u yimid biyana ma hayo ummaddu waxay ku ijmaacday inuu gebagebaysanayo laakiin halka loo daliishaday way inaga qarsoontao ma arkayno qofkaa junubka ah ee janaabada leh ee bilaabiyaha ah ee salaadu u timid inuu gebagebaysani waa xukun sugan ha gebagabaystaa la yidhi oo janaabada ha ka gebagabaysto kol haddii ninkaa junubki ihi ee janaabada lihi uu ka gebagabaysanayo eeg hadda u fiirso uu ka gebagabaysanayo janaabadii janaabadii buu ka gebagabaysanayaa oo ha gebagabaysto aynu nidhi ma u daliishanaa hadda eg axaadiis iyo waa la helayaa laakiin aayaddan aan hadda inagu qiyaasaynaa eg ma u daliishanaa haddaba aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku yidhi ow laamastumu aayadda maxay ahayd bilowgeegii ya ow jaaa axadu minkum min alghaa'iti ow laamastum الnisaaa fatayamamuu saciida طayiba soo saa maahayn maxay ahayd haye ow jaaa axadu minkum min alghaa'id ow laamastum الnisaa falam tajiduu maaa fatayamamuu saciida طayiba haddaad suuliga ka timaadiin baa lagu yidhi suuligaad soo gashay ama aad dumarkaba istaabatiin baa la yidhi biyana ad weydiin gebagebaysta haddaba kii junubka ahaa ee biyaha waayey ee maydhiga u baahnaa inuu gebagebaysanayo waa xukun sugan ma u deliishanaa ow laamastum unisaa oo aayaddan majaas ma uga dhignaa oo laamastum lamsiga xaqiiqadiisu waxay ahayd maxay taabasho mataabashaynu ka dhignaa oo waxaynu nidha aayaddu kamaba hadlaysa janaabe-e weysuunbay ka hadlaysaa oo waxay dee qariino ka dhigeen laamastum lamsigu xaqiiqo wuxuu ku ahaan jiray ayo taabashadu xaqiiqo ku ahaan jiray jimaaca xaqiiqo kuma aha oo laamasa iyo laamasa faacalo marka laga dhigo haddii xataa facalo qira ka dhigaysaa jirta waynaga ilahayn qiraa jirta ow lamastum odhanaysa ow lamastum lamastum unnisaa dumarka ataabatiin oo faacaladiiba ka daynaysa lamasadu hadaba xaqiiqadeedu waa taabashada ee jimaaca ma aha haddaad tidhaa weligeedba lamasa waa jimaacun haddaad tidhaa waxaa lagu odhanayaa jinku markay lahaayeen waanaa lamasna samaaa ma samadaanu jimaacnay bay ujeedeen waanaa lamasna samaaa mise waanu taabanay bay lahaayeen eeg lamasadu waa taabashada ayay xaqiiqadeedu tahay jimaacana waa majaaskeyga ayaa ah haddaba imaamu shaafici wuxuu qaatay ow laamastumtaa in xaqiiqadeedu ay tahay taabashada jimaacuna uu yahay majaaska ma majaaz baynu ka dhignaa oo waxaynu nidhaahnaa aayaddaasaa daliil u ah oo aayaddu waxay ka hadlaysaa weysadii iyo janaabadii labaduba inay gebagabaysanayaan ow jaaa axadun minkum min alqaa'id waa weysadii ilan qaa'idka lagama maydhee waa laga weysaystaawune ow laamastumu nisaana waxa weye waa jimaacii oo waa maydhashadii labadaba fataya markaad biyo weydiin fatayamumu welayd oo aayaddu labadiiba daliilbay u tahay ma nidhaahnaa oo markaa dalaamo sunta baan ku xambaarayna mise waxaynu nidhaa aayaddu waa weyse qura oo xaqiiqaynu ku xambaarnaa oo waxa kala duwanun xadafka oo jaa axadun minkum min alqaa'id waa ninkay weysadu ka jabtay ay saxaro kaga jabto ow laamastumu nisaa waa xaqiiqadiyo dumar bay istaabteen ama adaa taabtay ama iyadaa ku taabatay kolka waxa weye dumar bay istaabteenoo weysadii taabashay ku jabtay siday saxarada ugu jabaysay bay taabashada ugu jabtay oo xaqiiqadii baan ka dhignaa oo labada jeerba waa weyse un waxa laga hadlayaa markaad biyaha weydiin fatayamamu waxaynu nidhahnaa sheekhu wuxuu ku leeyahay aayadda majaas ka dhigin hal hadalku usoo socdaaba waxa weeye aayadda majaas ka dhigin oo jimaac ha ku macnaynine waxaad ku macnaysataa maxay xaqiiqadii oo dumarka taabashadooda aayadda ku macnayso halkaasuu la maray imaamu shaaficina wuxuu qaatay aayadda in xaqiiqiya majaasba lagu wada macnaynayo oo ow laamastumu nisaa xaqiiqo iigu macnee oo waxaad tidhaa haddaad dumar istaabatiin waysadu way jabaysaa markii dumarka la istaabto ow laamastumu nisaa ama dumarka aad jimaacdiin ood gogol ku kulantiin taana maydhigii baa waajibaya imaamku wuxuu leeyahy xaqiiqana iigu macnee majaazna iigu macnee oo labada midna ka gebagebayso midna aan ka weysayso midna ka maydhasa maahayn maydhigii iyo gebagebe iyo maydhigii iyo weysadiiba gebagabaysibaa maanta kaaga filan labadoodiiba de waa aayadii waxawey fatayo mamuun baa laga dambaysiiyey xaqiiqo iyo majaas buu imaamku ku cambaaray sheekheenuna wuxuu ku yidhi war majaaska ka daayo xaqiiqo uun u daa haddaa laga yaaba in la fahmo wuxuu yidhi wa anna hubuuta xukmin wal asaxu qowlka asaxaa ee sixada badan anna hubuuta xukmin xukun sugnaanshihii xukunka oo yumkinu uu suuroobayo kownuhu inuu yahay muraadan mid looga jeedo min khitaabin khitaab xukun baa sugnaaday waa gebagabaysiga ninka junubka ee biyaha waaye uu gebagabaysanayo waxaana suurtagal ah yumkinu kownuhu xukunkaa in laga qaato ayaa dhici karta ama looga jeedo muraadan min khitaab aayadda khitaabku waa aayadda o oo aayaddaa majaas baa marka lagu macneeyo deha ha gebagebaystay noqonaysaa xukunkaa sugnaaday waxa suurtagal ah in aayadda laga qaato miyayna suurtagal ahayn owl amastumunisa in laga qaato waa suuragal laakiin suuragal ha ahaatee marka aayadda laga qaadanayo laakiin alkhitaabu fii dalika almuraad yakunu majaazan laakiin yakunu majaazan wey haddii laga qaato majaaz bay aayaddii noqonaysaa oo majaaz baad ku macnaysay jimac baad ku macnaynaysaa majaaza haddaad tidhaa xukunkii aayaddan ku macnaynaya aayaddii baa majaaz noqonaysa laa yadullu ma tusayo laa yadullu ma tusayo xukunka sugani hubuudkaa ah, kaa janaabada le ee gebagebaysigu u sugnaaday xukunkaa sugnaanshihiisu ma tusayo calaa anahu xukunkan almuraadu calaa anahu xukunkani almuraadu ka looga jeeda inuu yahay minhu khitaabka aayadii xukunkani kol hadduu sugan yahay sugnaanshahaasaa ina tustay in aayadda majaas laga dhigo saasi ma jirto fa yabqaa wuxuu baaqi ku noqon alkhitaabu khitaabku calaa xaqiiqatihi xaqiiqadii taabashada ahayd ayuu baaqi ku noqon oo aayadda waxaad odhanaysaa un waa marka la ha laga weysaysto halkaasuu la maray sheekhu waad aragtaa masaladaasina waad aragtay waa masalo yaro rakiig amarku qoraya siduu u qoray baa yaro adag mas'alatun waa mas'alo kale waa kinaayadiibu u soo gudbay maxaynu ka soo hadalnay xaqiiqadii iyo majaaskii iyo waxyaabo badan baynu ka hadalnay haddana kinaayadiibuu soo baydhay mas'alatun allafdu lafdigii in istucmila haddii lafdiga la isticmaalo fii macnaahu macnihiisii haddii loo isticmaalo alxaqiiqiyi ee xaqiiqiga ahaa lilintiqaali si looga wareego lilintiqaali si loogu wareego ilaa laazimihi laasimkiisa si loogu wareego fa kinaayatun waa kinaayo oo fahiya kinaayadu xaqiiqatun xaqiiqo weeyaan ow amase mutlaqan baa la isticmaalay kioo mutlaq ah oon la kala qaadayn ama xaqiiqo ha ahaado ama majaas ha ahaado ama kinaa'i ha ahaado litalwiixi baana loo isticmaalay ishaarid bikayri macnaahu macnihiisan macno aan ahayn la ishaarayo fa tacriidun sarbeeb ayaa la odhanayaa oo fa huwa tacriidku xaqiiqatun waa xaqiiqa wa majaazun iyo majaaz wa kinaayatun iyo kinaayo intaba wuu noqonayaa sheekhu haddaba bal ila eeg halkanna wuxuu yidhi kinaayada iyo sarbeebta labadaasuu ka hadlaya kinaayo iyo sarbeeb labadaa erey ayuu sheekhu jeclaystay inuu halkan ku sharxo ama uu ka hadlo ayuu jeclaystay alkinaaya iyo alkinaaya iyo watacriid wuxuu ku yidhi kinaayadu waa maxay lafdiga haddii la isticmaalo macnihiisii xaqiiqada ahaana loo isticmaalo waxa loo jeedaana uu yahay macnahan xaqiiqada in laga intiqaamo laga guuro oo loo guuro macnahan xaqiiqada ah waxa ka laazimaya laazimkiisii kalaa loo guuraya wixii ka dhalanayay baa loo guuraya macnahan wixii ka dhalanayay baa loo guuraya kinaaya la odhanaya waa kinaayo oo kinaayadu waxa way ereygan oo inta xaqiiqadii loo isticmaalo aan xaqiiqada lafteeda looga jeedine looga jeedo waxa ka dhalanaya waxaan idhi warniyow oo war sheekh maxamed maad arkaysid alla koofiyad weynaaye maasha allah koofiyad bahal koofiyadu weyn buu sheekh maxamed haystaa umaan idhi intaas sii eegay sax waxaa laga yaabaa inay xaqiiqo tahay inaan ujee ereygan koofiyad weynida aan sheegayaa xaqiiqo u noqon karaayo koofiyad weyn buu iska iska soo qaatay way dhici kartaa mayna xaqiiqadii ahayn laakiin ujeedada aan ka leeyahay anigu hadalkaa ma aha inaan koofiyad weyni un ku tilmaamaye madaxweyni baan ujeedaa horta yaa koofiyad weyn qaata ya koofiyadda weyn yaa qaata nin madaxweyne baan qaata waan ku soo eegayaa oo waxaan ku odhanaya maasha allah warniyo bakoorad dheer un baad sidataa sheekh maxamede bahal bakoorada oo dheer ti ushi yaraynee ruuxulcraabka berigaan kusoo marnay bakoorad dheer un baad sidataa baan ku bakoorad dheeridaa haddaba markaan ku idhaahda bakoorad dheeridaa markaan ku idhaa aad bay bakooradaadu u dheer baan ku idhi maxaan uga jeeda xaqiiqawadii way iska noqonaysaa bakooradu way iska dheeraan kartaa laakiin dee nin kastaaba wuxuu qaataa qadarkiisa iyo itaalkiisa wax la eg bakoorada ma dhexdaad qabsan hadday dheeraato dheeraato ile waxa loogu talagalay bakooradda markaad afka hore qabato inay adoo afka haysta inay dhulka isku taagtaan loogu talagalay kolka macnaha kinaa'iga een ujeedaa waxa wey waad bakoorad dheer tahay markaan ku idhaa hee dheer baan ujeedaa waad dheer tahay oo ul dheer ka dheeri ul dheer buu iibsadaa ka gaabanina bakoorad yaroo gaaban buu iibsadaa haddaba haddii sheekh maxamed uu budh qaato culus culus oon ku idha warno ugu weyna adaa dee adaa xooga baan kuleeyahay markaa guud weyn bas haddaan ku dhaa kaba yaryar tahay maxaan ujeedaa war waad kaba yaryartahay haddaan ku dhaa maxaan ujeedaa waad cag yartahay waad kaba waaweyntahay haddaan ku dhaa maxaan ujeedaa eeg waa kinaayada iyo sarb kinaayada waxa loo yaqaan weeye haddaba kinaayadu waa ereygii oo xaqiiqadiisii inta loo isticmaalo aan xaqiiqadiisa loo jeedine maxay looga jeedo maxaa looga jeedaa laazimkiisii baa looga jeedaa kii ka dhalanayey baa looga jeedaa waxaa la odhan jiray ninka hebelihi wuu dambas badan yahay marna kasratu lwasaaid wax la yidhaha meesha yimaada marna qilatu lwasaaid wax la yidhaha baa meesha yimaada hebel wuu dambas badan yahay kolka waxaa dhici karta inay xaqiiqo tahay oo dambas uu ka amarsan yahay waxaa dhici karta inaana dambasba lahayne gurigaaga waa deeqsi baan ujeedaa oo gurigaaga dad badan baa yimaad oo shaah iyo cunto loo kariya dee karintii badnayd baa dambaska badisay martidii baana sabab u ah haddana dambaskii badnaa waa dambaska guriga laga soo harayo hebel aygiisaa fulaya bay yidhahdeen markay doonayaan deeqsi inay ku sheegaan ayba male hadduu doono aygiisaa fulaya ayba ma isagaa leh waxaa loo jeedaa waxaa la yidhi ayga dadcunka ah calaamadaha lagu garta ma taqaanaa ayga dadcunka ah, calaamadaha lagu garto calaamad horta ayga maxaa dadcun ka dhiga calaamadihiisaba maaha maxaa ayga dadcun dhiga waxaa ka dhiga in ayga dadka laga qariyo ayga haddii meel cidlo ah oo lamadegaana lagu koriyo wuxuu arkaba wuu ku boodaa haddaba haddaad bakhayl tahay oo gurigaaga cidiba ayna soo gelin oo aygaagu gurigaaga uu ku dhex koro adna nin bakhaylaatoo magaaladaba ka xidhxidhan dadkaba waad ka xidhxidhan tahay ilan bakhaylka calaamadaha lagu gartaaye calaamadaha bakhaylku hadda waa fadhigu yareeyaa baa la yidhaha guri dhisanayso fadhigaaga aad qoobad ka dhigta ka waran waxaad ugu tala gashay inaan marna lagu shirin la fadhiisan layskugu imanin reemiyiguna waxay samayn jireen markuu oday bakhaylihii guri degayo guriga guri yar baa miyiga lagu dhisan jiray sow maaha oodunbaa miyi unbaa lagu tiirin jiray ardaabuu iska ilaalin jiray nin bilaa guri bilaa ardaaya waa bakhayl waa calaamadaha bakhaylka weeyaan waa waxan waa kinaayooyinka wax lagu garanayo weeye guri bilaa ardaa ardaa halka la seexda ma aha ama halka la fadhiisto soo ma aha haddaad gurigaaga ardaaba u samayn weydid dee dadka martidii halka imanayaan ilan martidu marka hore kula hadli maayaane ardaagaa eegayaane meel la fadhiisan kara marka hore eegayaan inaad haysatiy in kale haddii kale way kaa wareegayaano dee meel kale tegayaan allafdu lafdigii in istucmila haddii la isticmaalo fii macnaahu macnihiisa loo isticmaalo macnihiisii alxaqiiqiyi xaqiiqiga ahaa lilintiqaali wareegid iyo guuri darteedna loogu isticmaalo ilaa laazimihi laazimka iyo ka dhalanaya loo wareegayo fa kinaayatun waa kinaayo kinaayadu hadaba ma shay mustaqila mise waa majaaz mise waa xaqiiqa khilaaf baa ku jira sheekhu wuxuu qaatay fahiya kinaayadu xaqiiqatun waa xaqiiqa waa lafdi xaqiiqadii loo isticmaalay oo loogana jeedo laazimka dee kolkaa wuxuu ku leeyahay waa xaqiiqa xaqiiqo weeyaan kinaayadu inay la soco kinaayadu sideedaba xaqiiqaday ku jirtaa buu sheekhu qaatay laakiin waa mas'ala waa mas'ala khilaafiya weeye kinaayadu waxay qaabishaa sariixa hadalkani waa sariix iyo waa kinaa'i baa la yidhahdaa ow amase muطlaqan waxa la isticmaalay lafdigii macnihiisii baa loo isticmaalay muطlaqankii oon la kala qaadaynin macnaha muطlaqa ah in la kala qaadayn maxaa looga jeedaa ee muطlaqan uu ina leeyahay waxaa looga jeedaa ow muطlaqan markuu sheekhu yidhi macnahan muطlaqa ihi waxaa dhici karta inuu yahay macnihii xaqiiqada ahaa waxaa dhici karta inuu yahay macnihii majaaziga ahaa waxaa dhici karta kinaayadii aan soo dhiganay inuu yahay oo mulaqankii oo mulaqabaa la isticmaalay macnihiisi unbaa loo isticmaalay xaqiiqa ha ahaado majaaz ha ahaado ereygan lafdigan waa la isticmaalo macnaha loo isticmaalay macnahaasi waa mulaqanoo xaqiiqa ha noqdo ama majaaz noqdo ama kinaayo ha noqdo laakiin ujeeddada laga leeyahay macnaha loogu isticmaalayaa waa litalwiixi liajli talwiixi ishaaro darteed biayri macnaahu macnihiisan macno aan ahayn la ishaarayo macno kalaa meesha ka dambeeya oo la ishaaraya fa tacriidun markaa waa tacriid oo waa sarbeeb sarbeeb buu noqonayaa marka macnahan macno ka duwan la ishaarayo waxaa la yidhaha almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi nin cayib badan baad aragtay cayib badan eg nin cayib badan baad aragtay cayda nebi maxamed tilmaamihiisa cayib badnaanima ka mid bay ahayd nebi maxamed mafaaxish buu ahaa nin cay badan oo wax kasta ku dhex joogsada ya haddaba nin cay badan baad aragtay haddaad aragto nin cay badan waxaad ku odhanaysaa un xadiidkii saxiixa ahaa almuslimu e man salima almuslimuun min lisaanihi wa yadihi waa muslimka nebi maxamed tilmaanta uu siiyey almuslimu qofka muslimkiihi waa man salima almuslimuun muslimiintu kay ka badbaadaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa haddaba haddii adiga carabkaaga laga badbaadi waayo xadiidkaasi waa sarbeeb waxaa lagu sarbeebaya inaad muslimiinta beri ka tahay sarbeeb baa ku jirta almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi haddaad aragto ninan gacantiisa laga badbaadaynin oo gacan qaad badan haddaad aragto marka xadiidkan aad aad ka ag tidha almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi maxay ka dhigan tahay markaa ninkan waa sarbeeb islaamka beri buu ka yahay islaamka afkuunbuu ka sheeganayaaye dhaqan ahaan islaamka beri buu ka yahay waayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam tilmaamaha uu muslimka siiyey ayay ka mid tahay in carabkiisana laga badbaado adinkiisana laga badbaado waa calaamadihii muslimka weeyi waa kinaaya meesha haddaba ku jirta o amase muطlaqan lafdiga ayaa la isticmaalay oo macnihiisa loo isticmaalay muطlaqan isagoo muطlaqa oon la kala qaadaynin litalwiixi baana loogu isticmaalay ishaaro bigayri macnaahu macnihiisa waxaan ahayn la ishaarayo fa tacriidun waa tacriid oo sarbeeba haddaba sarbeebtu ma xaqiiqa mise waa majaaz mise waa kinaayo marka hore maxaynu soo nidhi ow mutlaqan mutlaqan maxaynu ku macnaynay mutlaqan in macnuhu xaqiiqo noqon karo inuu macnuhu majaaz noqon karo in macnuhu kinaayo noqon karo haddaba wuxuu ku yidhi fa huwa isagu waa tacriidka eh xaqiiqatun xaqiiqo ayuu noqonaya saddexba u qaybsami xaqiiqo wuu iska noqon wa majaazun majaazna wuu iska noqon wa kinaayatun kinaayadiina wuu iska noqoni oo tacriidku saddexdaba waa baraa mar xaqiiquu noqoni marna majaaz buu noqoni marna kinaayo ayuu noqon bartaa ayuu sheekheennu kaga baxay qaybtaana halkaa ayuu kaga baxay casharkeennii insha shaa allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu تعالى أعلى وأعلم